hadlaysay tusaalayaalka magacyada waa wanaagsan ee qur-aanka ku jira tanina waxay ka hadlaysaa tusaalayaalka ama tusaalaha magacyada wanaagsan ee sunnada rasuulka sala allahu alay wasalam ku jira jawaabtu waxay tahay waa midlu qowlihi sala allahu alay wasalam waa rasuulka sal ly slam hadalkii uu yidhi oo kale iyo asmaadii alle ay ku jirtaa oo laga helayaa tusaale laa ilaaha ila allahu alcadiimu alxaliimu laa ilaaha ila allah rabu اlcarshi اlcadiim laa ilaaha ila allah rabu الsamaawaati warabu اlardi warabu اlcarshi اlkariim ku xaq lagu caabudaa ma jiro allah ma ogiye allihii weynaa ee maaragtay dulqaadka badnaa ee ciqaabta dadka adduunka dib uga dhiga iyadoo awood uu leeyahay laa ilaaha ila allah ku xaq lagu caabudo ma jiro allah ma ogiye rabbulcarshi alcadiim carshigii weynaa rabbigiisii ah carshiga marka marka waxaan lagu tilmaamay weyni waa xagga qarada waxaa noo imaan doontaa alcarshi alkariim baa noo imaan doontaa oo xagga maaragtay qiimaha ah marka carshigii waa uu ammaanan yahay qara ahaan iyo tilmaan ahaan yacni maadda ahaan iyo tilmaan wanaaggiisa labadaba laa ilaaha ila allah ku xaq lagu caabudo ma jiro rabu الsamaawaati wa rabu اlardi samaawaadka rabbigoodii waaye ama rabbigoodii ahaa iyo dhulka rabbigoodii ahaa wa rabu اlcarshi اlkariim carshigii suubanaa ee wanaagsanaa rabbigiisii ahaa marka alkariim macnaha waa alxasan kii hore weyni baa lagu tilmaamay carshigii haddana carshigii laftiisii yaa wanaag iyo qurux lagu tilmaamaya waa xagga keyfiyada marka xagga daata ahaan iyo sifa ahaan labadaba waa uu maaragtay eh, ammaanan yahay carshiga alleh oo makhluuqaadka wax ka weyn ma jiraan carshiga ugu weyn wax la abuuray makhluuqaadka dhan ba carshiga ugu weyn samaawaadka dhan uu ka wada wen yahay dhulka dhan laisku daray wuu ka wada wen yahay carshigu haddana maarata aada uu u qiimo badan yahay kaasi marka waa kaas oo magacyadii alle waxaa la sheegay alcadiim alxaliim iyo maaragtay allah baa la sheegay waxaa la sheegay rabu الsamaawaati wa rabu اlardi baa la sheegay wa rabu اlcarshi اlcadiim iyo rabu اlcarshi اlkariim baa la sheegay kulli waa magacyo alle uu leeyahy magacyo waa wanaagsana magacyada alle waa wada wanaagsan yihiin kulligood iyo wa qowluhu sal slam rasulka sal sl qowlkiisa uu yihi yaa xayu yaa qayuum kii noolaayow oo macnaha nolosha u saaxiibka ah nolosha lahaa ee baaqiga ahaanayey ee weligiis jiraayey yaa qayuum kii naf walba dul taagnaa wixii ay kasbata u dul taagnaa ee wax walba isagu maamula ee wax walba asaga ay ku taagan yihiin wax taagnaan karaa ma jiraan haddii alle aan aanu maaragta istaajin oo awooddiisa aanu ku istaajinin marka makhluuqaadku alle kama maarmaan waayo asagu laakiin alle waa ka maarmaan makhluuqaadka qaa'im binafsihi laakiin makhluuqaadku keligood ma taagnaan karaan abuurtaankoodii hore yaanay keligood imaan karin ilaa in alla abuura moogi iyo jiritaankooda laftooda ma sii jiri karaan haddii alla aan maaragtay aanu baaqi yeelin ama aanu jirsiinin marka qayuum marka waa kaasaa yaa da aljalaali waalikraam weynida iyo sharafta kii u saaxiibka ahaayo allihii u saaxiibka ahaayo waa magac alle da aljalaali waalikraam yani saaxib aljalaali waalikraam weynida iyo sharfidda kii u saaxiibka ahaa yaa badiica asamaawaati walard kii bilaabay samooyinka iyo dhulka yani abuurtaankooda allaa lahaa markii ugu horreysay marka waa kii bilaabay iyo wa qowluhu rasuulka sal l slam hadalkii uu yidhi bismi اllahi aladi laa yaduru maca smihi shayun fi lardi walaa fi الsamaai wahuwa الsamiicu اlcaliim magaca alle yaan kaalmaysanayaa oo aan wax walboo wax dhiba isaga ilaalinaya allihii aladii laa yaduru aanu dhibaynin maca smihi haddii magaciisa la sheego oo qofku caqiido wanaagsan uu alla ku xuso iyadoo niyaddiisuna ay saafi tahay ya wax dhibi karaa ma jiraan shayun waxna ma dhibaan fi lardi dhulka walaa fi samaa'i iyo cirka berada cirka ka degaysa ma jeedaa alla waa ka xijaaba waa ka celina sababta magaca loo xusay laakiin caqiido wanaagsan buu ku xusay iyo niyo saafi ah ducadaas marka waa lagu duceystaa ma jeedaa subaxdii ya iyo galabtiiba waa la akriyaa bismi illahi aladi laa yaduru maca ismihi shayun fi ard wala fi samaa qofku hadduu akriyo ha wahuwa samiicu alalim waana mid maaragtay maqal badan wax aan ku hadlayno oo cilmi badan xaaladeenna iyo waxaan ku suganna wax ka qarsan ma jiraan le wax walba uu cilmi badan yahay marka ducadaas waa in la akhriyo subaxdii iyo habeenkiiba qofka marka ilaahay waa ilaalinaya dhibka waa laga ilaalinaya xadiidka marka abu daawuud iyo tirmidi iyo ibn maaje ayaa wariyeen waana xadiid saxiixa oo tirmidi wuxuu yihi xasan musayix buu yihi xaakimna waa saxiix buu yihi wa qowluhu sala اllah alay slam iyo hadalkii rasuulka sal slm uu yidhi allaahumma allow caalima alghaybi washahaadati wixii qarsoonaa iyo wixii oo muuqdayba kii u cilmiga lahaayow faatira asamaawaati walardi cirarka iyo dhulka kii abuurayow rabba kulli shayin wamaliika wax walba kii rabbigooda ahaayo oo haddana hantay oo boqorka ahaa marka wax walba waa u maamulaa alleh waa u ku tasarufaa haddana waa u hantaa xadiidka waxaa wariyey tirmidi iyo keyrkiiba tirmidina wuxuu yihi waa xasanu صaxiix xaakimna waa saxiixuu yihi dahabina waa ku waafaqay marka waxaan ku jirnay tusaalaha ama tusaalayaal magacyadii alle wa wanaagsanaa ee xadiidka rasuulka sal slam laga helaayo ila waxna qur aankii ku jiraan waxna xadiidkii ku jiraan magacyadii alle ee wa wanaagsanaa marka axaadiistii hadda marka ku jirnaa iyo wa qowluhu sal slm qowlkii rasuulka sal slm uu yidhi allaahuma raba asamaawaati sabci wa raba alcarshi alcadiim allow kii samaawaadka toddobada ah cirarka toddobada ah rabbigooda ahaa iyo carshiga weynaa kii rabbigooda ahaa rabbanaa rabbigeenow raba kuli shayin wax walba rabbigoodow macnaha tacmiim baa la sheegaya wixii si guud baa loo sheegayaa markii si khaasa ah loo soo sheega awal ilaa samooyinku waa khaas khalqiga alle qayb ka mida waay carshiguna waxaa la abuuray qayb ka mida waay lakin haddii la yidhah rabu kuli shayin wax ka baxa maa jiro wax walba waa soo gelaya waa ku dhex jiraan faaliqa alxabbi waannawa kii dhambalay xabadda xabaddu waa badarka waaye iyo miraha iyo waxaas waay oo xabaddu markuu alla u dhambalay wuxuu ka soo saaray abuurkiiu ka soo saaray iyo zarcigii oo hadhow wax laga cunaayey wanawaa alla wuxuu haddana dhambalay kii dhambalay ahaa lafta lafta ku jirta miraha ku jirta ama timir ha noqoto ama maaragtay cinab ha noqoto ama wax kale ha noqote laftaasna alla maarata waa u dhambalaa waxaa ka soo bax marka geedaa marka kasoo ka soo dhasha ya oo weliba maarata timirta ugu qiimo badanta geed timiradaa ka soo dhalana marka horena waa laf timirta markaa la cuno maxaa soo hara lafa layska tuuraa soo maa ya laftaasa intii la beero yaa geedkaas weynka badan kasoo baxa oo khayrkaas faraha badan kasoo baxo marka waa maaragtay ficil allo waa abuuritaan allo alla marka ee dhambala oo waxaasna ka soo saara munzil الtawraati wاlinjiili wاlqur'aan ya munzil الtawraati walinjiil wqur'aan allihii soo dejiyey kitaabkii towreed ahaa oo nebi muuse lagu soo dejiyey injiil kitaabkii injiil ahaa oo nebi ciise lagu soo dejiyey qur-aan oo nebiyullaahi moxamed lagu soo dejiyey sala allahu alay wasalama saddexdii kitaab ee ugu waaweynaa kutubta allah uu soo dejiyey kii soo dejiyeyow acuudu bika marka allah la ammaanay marka hore mogta markaad alla ammaanto kadib baa wax weydiisanaysaa markaad alla baryayso waa inaad alla ammaanto rasuulkana sal ku salliso sidaa xadiid kale ay sheegayso marka waa in alla la ammaano kadib baa markaas alla la baryaaya acuudu bika ad leeda marka allow adaan kaa magan galay min shari kulli dii sharin wax shar u saaxiiba oo shar ku jirto oo shar low ah oo dhib la soo taagan shartiisan allow kaa magan gala ad leeda anta aakhidun binaasiyatihi kaas sharlowga ah oo adugu aada maamusho oo aad foodiisa hayso wixii fooddooda waa wax lagu tamo la tamakunay oo sidii la laga yeelaa soo maha kaas sharlowga ah allaa maamula kama kama bixi karo maaragtay awoodda alla kama bixi karo marka shartiisa allow kaa magan garaad leedahay waa ducaa aada u weyn oo qiimo badan anta alawalu allow kii horeeyaataa oo alla bilow ma laha wax ka horreeyana ma jiro anta alawal waa ii qoranay min kuli dii sharin ana waxaa ii qoran min shari kuli dii sharin soo kuma qorno min shari de waa kaas min shari kuli dii sharin anta aakhidun aan ku qoran soo maa hadda ha anta aakhidun binaasiyati oo adigu aada foodiisa hayso waan soo sharaxnay macnaha aada ku tasarufto waayo oo aada awood u leedahay anta alawal allow kii horeeyey baa tahay falaysa qablaka shay waxadii kaa horreeyey ma jiraan wa anta alaakhiru kii dambeeyaa tahay falaysa bacdaka shay wax kaa dambeeya ma jiraan wa anta adaahiru kii sareeyaa tahay falaysa fowqaka shay wax adii kaa sareeya ma jiraan allow wa anta albaatinu kii dhow baa tahay falaysa duunaka shayin wax kaa dhow ma jiraan marka alla carshigiisu ka sareeya makhluuqaadka o dhan buu maaragtay ka sareeya cilmina wax walba u leeya wax ka qarsoonay ma jiraan xadiidka marka waxaa wariyey muslim baa wariyey markii saas lagu ducaystay iqdi cana dayn allow deynkii naga bixi ayaa lagu ducaysanaya wa akninaa min alfaqr faqrina ilaahow naga hodmi oo dad maaragtay wax haysta naga dhig qofkii alla wax siiyana wuxuu allo weydiisanaya in maaragtay waxaas uu ka dhigo wax barakaysan oo uusan ku fitnoobin isagu magarat oo khayrkooda alla uu soo xijiyo oo uu maaragtay sadaqa uu la baxo marka iqda cana dayn aqnina min alfaqri a ah, lagu khatima xadiidka saxiix muslimka saasa ugu dambaysa ilaa intan waa ammaan moogta inta aan sheegnay kulli wada ammaan waay magacyo marka allah ku jira waa rabu samaawaati sabc rabu lcarshi alcaظim waa magac alle faaliq alxabi wanawa munzila tawraat walinjiil marka markan waa waa idaafo waa magac marka idaafaysan waayo magacaas marka adigu alle uma bixin kartid uma dhihi kartid maaragtay faaliqu lxabi waa sax waa ficiluu sameeyey laakiinse sidan ku soo arooray ma garatay magac kama dhegeysid ma dhehaysid maalan cabdu faaliq alxabi oo kale iyo ma dhehaysid wa qowlu sal slam allahuma laka alxamd allow mahadoo dhan adaa iskale anta nuuru samaawaati walard cirarka iyo dhulkaba nuurkoodii baa tahay allow waa nuur waxna waa uu nuuriyaa dadkii dhulka iyo cirka joogana waa uu hanuuniyaa marka tilmaanta nuurka alla waa uu leeyahay iyo waman fiihinna wixii ku dhex jiraba walaka alxamdu allo mahadadaa iskale anta qayuumu samaawaati walard qayuum waa soo fasirnay manaa arrimihii eh, khalqigana isagaa maaragtay u taagan oo wax maamula ee naftiisana waa uu qaa'im buu u yahay wax kale alla kuma taagna asagu laakiinse wax kastoo mawjuudihi asagay marka ay macnaha ku taagan yihiinoo eh, jiritaankoodii iyo inay sii jiraan intaba waxay ku yihiin allah un alla awoodiisa unbay maarata ku joogi karaan qayuum samawati ward waman fiihinna iyo wixii ku jira xadiidka waxaa wariyey bukhaari baa wariyey dhamaystir buu leeyahay inaan mar kale sheegnaa dhici karta wa qowluhu sal ll slm rasulka sal sl qowlkiisu yidhi allahuma innii as'aluka waxaan ku weydiisanaya allow biannii ashhadu annaka anta allah inaan qiraayo waa tawasul marka waxaad ku tawasulaysaa inaad qirayso alle inuu yahay allah macbuudka xaqa ahaa ku xaq lagu caabudo ma jiro laa ilaha illa anta baad leedahay adiga ma ogiye alaxadu samad kii keliga ahaa oo samadka ah samad macnaha waxaa waaye macnaha jawf ma leh sida salafku ay ku fasireen aladii laa jawfa lahu waa musmat ay leeyihiin ma garat waxaa kaloo lagu fasiray loo qasdo oo danaha iyo xaajooyinka asaga loola qasdo oo la weydiisto oo tilmaamaha dhammaystirnaantaoo dhan ku tilmaaman alle tilmaamihii dhammaystirnaantaoo dhan yaa maaragta alla ku kulansan alladii lam yalid ee aan wax dhalin walam yulad isagana la dhalin walam yakun lahu kufuwan axad wax lamidana alle aysi jirin tilmaamihiisa iyo wax uu samaynaayo iyo magacyadiisa iyo lagula mid maaha alle waa la keli wa qowluhu sal sl qowlkii uu yiri alle rasuulka sal l slm qowlkiisa sal l slm rasuulku u yiri sal ly slm yaa muqaliba alquluubi qalbiyada midka gedgediyo iyadana marka waa magac magacyadii ka mida waxaa wariyey tirmidi baa wariyey xadiid iyo wغayru dalik kaiir axaadiistu marka way badan tahay magacyada alle ay ku jiraan wabilahi towfiiq